بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkii xilyaة طaalib الcilmi khaasatan fasalkii shanaad oo ka hadlaya aadaab طaalib fi xayaati اlcilmiya aalibka waxaan idhi fi xayaati alcilmiya noloshiisa markuu waxbaranayo wadada u qaadayo iyo maalmo nooleedkiisa nolo waxbarashada wuxuu u baahan yahay dhowr arrimood eh, adab koowaad waxaan maxaa uu yihi maalif muxuu ku sheegay kibaru lhima kibaru lhimati fi lcilm himadiisu inay weyn tahay cilmiga doonitaanka uu doonayo eh, maxaa udhexeeya himad weynanka iyo isla weynanka isla qabweynida alkibru wa kibr lhima yaa ii sheegi karaya khalaas na tafadal ustaadi kibr lhima waa sajiya aw akhlaaq min akhlaaq warahat lambiya ah, y akhlaaq lambiya wa warahatihim eh. kaliyotaliyaasha da da lxukaam weeyaan jabaabira waduqaat ah, kibirku marka kibir waxaa la yihahdaa xaqoo la diido iyo dadkoo la xaqiro himad weynankuna waa masalo kale oo qofku inuu jecel yahay inuu wax weyn qabto waa soo ku yihi maa bayna asamaai waalardi bay isu jiraan cirkii dhulka ayaa labadoodu farqigooda u yahay yaa farqi kale ii sheegi karaya iyo ibrhim tusaale caadi ah tusaale ka mihaal wa bilmithaali tattadixu lashyaa nacam fad sama dhulka udhexeeda waxaan ku riyaa mithaal iyu samayn karaya nin isla qabweyn waasaan ka tusaale darb lmathal Ah. Eh. wa sax wey adigoo adoo ixtiraam le akhlaaqdaada le inaad dadaashid ah. ah. dadka kale ka fiican tahay maasha allah sax weyaan adoo isu arka ka sidato dad aysan jirin yani eh, kibarhima huwa an tuxib yani an tanfac alislaam walmuslimiin waan yactazi lislaam wa an takuna lahu lquwa watajtahid fi hada ariiq yani ama alkibr huwa an tatacaalى calى الnaas wataxtaqir اlaakhariin naam masle marka aada u kala dheer u kala fog weya waa laba akhlaaq kala duwan xasanan waxaan ma garanaysaa bilaabeynaa maanta adabka shan iyo labaatanaad marka loo fiiriyo fasalkana waa fasalka shanaadna waa adabkii labaad weyaan mualifka wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayhi qaala almualifu raxmat ullaahi calayhi aladab alkhamis walcishruun annuhmatu fi alab annuhmatu bidumi nuun in la yidhaha fiican annahma saas ii qoran u shaqla lakin annuhmatu fi alab qofku inuu maaragtay maman yahay xagga doonitaanka insaanu nahm waa qofka waxa weeyaan maman af soomaaliga manaasha la yihahdaa qofkaan dhergin ma ma dhergi sanu naahim aladi laa yashbac asalku dha raashinka loo isticmaala waa buluuq lhimati fi alab اlcilmi mablagan cadiima inuu qofku boos weyn ka gaaro himadiisu sareyso cilmi doonka kulama sdaada cilma isdaada nuhmatan mar alla markuu qofku cilmi sii korsadaba ma manaan buu kasii qaada on cilmiga u ooman yahay ka dhergi maayo laannu cilmi lama dhergo cumrigaada hadduu dhamaado maxaa yeele cilmigu ma laha xad wa fawqa kuli dii cilmin caliim nabiy llaahi muuse oo kaliimuraxmaan ah ayaa ilaahay ku marku maaratay yaa dadka uga cilmi badan ninkii uu yii anaa uga cilmi badan baa lagu canaanta arrintaa xeraysaa la yii nimkaa cilmi badan baa jire saa darteed buu nabiyullahi khadr ayuu u xereystay waliba safar dheer buu qaabay rixlad dheer buu maray marka cilmigu ma laha xad la leeyahay xadkan buu istaagay qofka qofba qof baa ka cilmi badan cilmiguna ma dhamaado siisaba waa baxrun laa saaxila lahu waa badan lahayn maaragtay xeeb ba lahayn marka saa darteeda qofku inuu maaragtay nuhmadiisu iyo mamanaantiisu xagga dalabka weyn tahay wasaaisha uu qaadaya kutusinaysa wasaaisha uu qaadayo cilmiga weyneyntiisa yani waxa weeyaan inuu cilmiga weyneeyo inuu ogaado ilahay inuu jecliyo dadka alucilmiga inuu cilmigiisa ku dhaqmo inuu magaranaysa cilmigiisa ilahay dartiis ula jeedo marka qofka uu cilmigaba ilahay dartiis ula jeedo ilaahay qalbigiisa wuxuu u gelinayaa macaan oo cilmiga ku macaansado markaa ku macaansadana ka daali maayo tusaalooyin dhowrna waan soo sheegnay culimada qaarkood say ugu mamanaayeen maxaa yeeley ziyaadada cilmi waa wax keli ah oo nabigeena lagu yiri ilaahu i kordhidhe xoolo lama oran cumri lama oran wax kale rabbi zidni cilma waqul rabbi zidni cilma waxa keliya ah maarta yadlub yani yastazaad minhu oo weydiisanayo in loo kordhiyo maarta nabigeena alayh isalatu salaam marka waa annuhmatu fi alab mamanaanta dalbitaanka cilmiga qofku inuu maaratay uu ooman yahay weyaan cilmiga inuu ooman yahay mualifku wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayhi idaa calimta alkalima haddii aad garatid eragii kelimadii kelimadaasoo almansuubati idaa calimta alkalimata almansuubata loo nisbeeyey kelimada kelimadaasoo almansuubata loo nisbeeyey ila alkhaliifati araashid khaliifkii maaratay hanuunsanaay dadkana hanuunin jiray caliy bn abi aalib radia allahu tacaala canh khaliifka caliy bn abi aalib maaratay erey loo nisbeeyey haddii aada maaratay ogaatid oo ah kelimadaas oo ah qiimatu kullu mri'in maa yuxsinuhu qiimatu kullu mri'in maa yuxsinuhu saas baa cali laga wariyay inuu yihi qof kastaba qiimihiisu wuxuu la egyahay waxa uu waxa uu wanaajinayo yaqaano waxa uu maarata xariif ku yahay cilmiga uu xariif ku yahay qiimatu kulli mri'in ma yuxsinu laysa min aslihi walaa min faslih bini aadamka asalkiisu waa sigaman yihiino ibn aadam wada weeyaan laakiin maxaa lagu kala dheer yahay qofku dadaalkiisa iyo sanaacadiisa iyo waxa uu garanayo maarata ayaa lagu kala maarta qiimihiisu uu leegyahay qiimatu kulli mri'in ma yuxsinuhu walaysa qiimatu kuli mriin fii aslihi wa nasabihi wa naslihi ma ah waa maa yuxsinuhu saas bu ali bin abi taalib qiimatu kuli mriin maa yuxsinuhu ay arigaas baa maarta ayaa laga soo guuriyey cali bin abi aalib radia allahu tacaala canhu wa ardaahu inuu yihi kitaabka la ihahdo subxu lacsha iyo meelo badan badan baa kasoo guuriyaan ereyga iyo oo subacash ayruhum ayaa maarta erga qiimatu kuli mriin maa yuxsinuhu waqad qiila waxaa la yidhi laysa kalimatun kelimade ma jirto axada calaa talabi lcilmi cilmiga dalbitaankiisa uga boorin badan minhaa min hadi lkelima kelimadantan maarta laysa kalimatun axada calaa alabi lcilmi minha ay min hadi maqula maqulatu cali ma jirto kelimad uga boorin badan laakin hadalkaas ma saxba waxaan leenahay waxaa ujeedaa lays laysa kalimatun axada calaa alabi اlcilmi minha bacda kitaab اllahi wa sunati rasuuli اllah ina yihahdo weya soo sa ma kelimad waxa ujeeda kelimat lbashar kelimad hayr macsuum era uu yihahdo kelima uga boorin badan ma jirto ama qur-aanka uga boorin badan qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun waqul rabbi zidnii cilma man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin wagayri dalika nusuusta faraha badan soo arortay hadihi nusuus axad yani min hadi kalima wahiya aclaa waashraf wa adaq waadal soo sax maaha way ka nusuusta qur-aanka iyo xadiista lakin waxaa loo jeedaa kelimad uu yihahdo maarata bashar ama kelimad macsuum ahayn ujeedaa ayra macsuum uu yihahdo laysa kalimat axada calى alb اcilmi minha ay min hadi kalimati cali bn abi alib radia allahu tacaala canh faxdar marka hadday noocaa tahay qofka loo baahan yahay inuu maaratay mamayn